calaa xuduud illah ruuxa ku toosan ku hagaagsan tusaalihiisu ilaahay sharcigiisa xuduudullaahi waa sharcullah awaamirta oo la fuliyo iyo waxa rabbi kaa reebay ood ka hadhaa xuduudda laga wadaa saa darteed ayaa rawaayo kale waxaa ku timid mathalu alaamiri biha waannaahi canha ninka wanaagga ummada fara iyo midka ka reeba xumaha waxaa uu tusaale ah ama uu la mid yahay maalu lqaa'imi fii xuduudillah ay calaa xuduudillah ninka ku toosan ee ku hagaagsan ilaahay amarkiisa iyo walwaaqici waaqici ka ku dhacee jabiyee shareecada baalmara ee diinka ku tunta ee macaasida ku dhaca waajibka ka taga ka maali qowmin qolii la mid uu tusaale ah qolyahaasoo istahamu ku qori tuurtay calaa safiinatin doon ama markab ku qori tuurteen fa saara bacduhum barhkood waxay ahaadeenoy degeenoy qorituurku ku heleen aclaaha qaybta saree doonta iyo markabka wa bacduhum barhkoodna asfalaha qaybta hoose dabiqa hoosey heleen fa kaana aladiina kuwii waxay noqdeen fii asfaliha qaybta hoose helay ida markay biyo u baahdaan inay dhaansadaan oy biyo u baahdaan markay ay u baahdaan meelma almaa inay ka soo dhaansadaan markay u baahdaan min almaai biyaha maruu waxay marayeen calaa man fowqahum intii ka koraysay bimacnaa doontood waa taqaanaano ama maraakiibtu korka korunbaade laga dhaansadaa marka qolihii hoos jira dabaqa hoose helay markay biyo u baahdaan waa inay kor usoo fantaan oo ay bannaanka yimaadaan kadibna meesha ay dalowga ka tuurtaan fa kaana kuwa waxay noqdeen fii asfaliha qaybta hoose doonta helay qorituurkuhel ida staqow min almaa biyaha markay ka soo dhaansanayaan oy ka waraabahayaan maruu calaa man fowqahum waxay ku qasbanaayeen dadka ka korraya inay sii maraan hawshu marka waa dhibsadeen ayaga waxay u arkeen in dariskooda ay dhibayaan oo saaxiibadooda ka korreey ay dhibayaan iska dhaadhiciye faqaaluu waxay yidhahdeen low annaa kharaqnaa dilacsan lahayn fii nasiibinaa qaybtayda hoose haddaynu kharqan duleelin iyo dilaacin walam nudi aanan dhibin man fawqana cidda naga koraysa suma fiicnaateen bay dheheen iyagaa iska dhaadhiciyey riwaaya xadiidku uu leeyahy bar ka mida ayaa sidaa yidhi nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam fain tarakuuhum hadday daayaan qaybta hoos joogtay koodii ka midka ee warka sheegase haddii loo daayo ama qaybta kore hadday dayso kuwan dambe hoose warkay sheegan ay u daayaan fain tarakuuhum hadday ka tagaan oy gacanta qaban waayaan iyo wamaa waxay doonaan bay faraha iskaga qaadaan haama qaybtiinaad dilaacsanaysaan duleeshada idinka idiin taallaa annagoo kor baan jirraa dabaq koraan jirraa idinku qaybtiinna waxaa dantan ku same ay dhahaan halakuu jamiica dhammaantood waa halaagsamayaan doontu hadday galaan way wada quusi way shiidi way salkay tegayso nin kor iyo nin hoose kaa badbaadi mahayaan wain akhaduu calaa aydihim hadday gacmaha qabtaan warhi ay dhahaan war waxaad yeelaysaan dhibkiinna waxaa ka daran waxaad soo wadaane namaro oo biina dhaansada oo doonta hanagu dilaacinna waxwaalan baa tihine wain akhaduu calaa aydiihim hadday gacmaha qabtaan najow qolihii kore waa badbaadahayaan wa najow jamiican kuwii hoosena waa badbaadayaan wy kuwii kore iyo kuwii hooseba najow ayil aakhiduun kuwa dadka gacanta qabta waa badbaadeen wanajow jamiican ayilma'huduun kuwii gacanta la qabtayna iyaguna waa badbaadan wey jamiican shay jira yani nabigu wuxuu ku munkarka haddii laisu daayo oo ninkii samaynaya lagu fiirsado faraha laga qaado qushigiisa la yidhaahdo maxaa iga galay asagay dhibi ka maali doone la yidhaahdo in lagu baabaya adduunka oy laasim tahay munkarka in la badelo la dooriyo gacanta la qabto daalimka madluumka loo gargaaro macnahaasu nabigu ku miaaliyey alqaa'imu fii xuduud illaahi macnaahu macnihiisu waxaa weeye almunkiru laha ninka dafiraya bimacnaa almunkiru laha yacni munkarka ka doorinaya ee muxaramaadka ummadda ku dafiraya ee ka diidaya ee aan ogolayn ilahay in la caasiyo alqaa'imu u taagan fii dafciha munkarka in la la celiyo wa isaalataha la zulma meesha laga qaado wاlmuraadu bilxuduudina xuduudda waxaa laga wadaa maa naha allahu canhu wuxuu rabbi reebay wstahamuu wuxuu ilaahay ummadda ka reebay wastahamuu waxaa macnida iqtaracuu ay qori tuurteen wey inay qori tuurteen ayb waxaa ku jira marka iqtiraac iyo qorituuradku xuquuqda markay tasaaxum uu ka dhaco ama ibhaam dhaco inay sunna tahay mutabaca wax inkirana ma jiro ahlu cilmiga waxaan bacdulxanafiya ka ahay wabittaali waxaa markay joogaan doon wada saaran yihiin wey aadamahoo dhanba mar hadday adduunka joogaan doon bay wada saaran yihiin doonta haddaan laysla ilaalin oon laysla dhowrin oon la wada ilaashanin oo qayb idabdaradee wada lagu daayo waa laysla rogmanhayaa wataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamu minkum khaasa baa meesha ka soo boodaysa waxaa kaloo ku jira in macaanida waxaa macnawiga ee macquulka lagu caddeeyo lagu miaaliyo bilmacna almaxsuus marka ilaahay xaqiisoo la dhowro laga xishoodo diintoo la xurmeeyo xumahoo laga weecdo laga leexdo wanaagoo la isfaro waa shay macnawi ah idan miaalku nabigu bixiyo doon la wada saaran yahay oo haddii qayb ka loo daayo dhibkay wada lagu rogmanayana waa miaal maxsuusa wey alkhaamis xadiidka shanaad can ummi اlmuminiin radi allahu tacaala canha ummi salma hind bint abi umayata xudayfa abi umaya magaciisa la yidhaha radi allahu tacala annahu qaal umu nabiga waxay ka warisay inuu yidhi inahu yustacmalu alaykum waxaa mas-uul laydinka dhigi doonaa yustacmalu calaykum waxaa laydin isticmaali doonaa bimacnaa xumaal iyo umaro waxaa laydinka dhigi doonaa iyo mas iyo talis umaraau niman talisa jamcu amiir niman baa laydiin dhiibi doonaa ama amiir weyn ha noqdo ama mid ha noqda xil niman hayaa yaa idin horjooga idiin noqon doona fatacrifuuna min afcaalihim wa tunkiruuna bacdaha waa dhaqanka hadda taagana de waa horana soo bilowday fatarifuuna wabaad waad garanaysaan afcaashay samaynhayaan ee dhaqankooda qaybaad u bogaysaa waad aragteen boqoradan shayaadiinta dawaaqiidda maalin baad kamid masaajid dhisahaya masaakiin wax siinhaya erey wanaagsan ka hadlahaya yuhuudda layska celiyeele muslimiintaha loo gargaaro waxad hor fiicinaa maalmaa kadib waxaad arkaysaa isagoo saxaro ku galgalanaya oo balaayo qasanhaya oo wixi o dhanba ku tubanaya fatacrifuuna bacda afcaalihim weeye almacrif waa maxay khayr baad u arkaysaan afcaashooda barkood baa waxay waafaqsan tahay diintii iyo sharcigii markaasaad xoogo u bogaysaan ood ka helaysaan wa tunkiruuna bacdaha banna waad qoonsanaysaanoo xumaan bay la imanayaan nabi allow maxaa talaa faman kariha ninkii qalbiga ka kohda waxa xumaantay samaynayaan faqad bari'a dembiguu ka beri faqad bari'a waa ka nabadgalay dembi waman ankara ninka carabka ka dafira ee diida ee asagoo warkiisa cadaysto qalbiga aan ku gaabsanin faqad salima waa nabadgalay bera marka waa maxay bera wujuubki waa ka dhacay w ninkaas wujuubki waa ka dhacay laakiin waxaa ka qiimo badan weeye ninka hawsha bareeray afka ka sheegay walaakin dembigii aafadu waxay saaran tahay man radiya qalban wa taabaca ficlan ninkii xumihii ku qancay qalbiga ka jeclaaday fal ahaanna ku raacayba u sacabeeyey taageeray adduunka waxaa ka taagan hadda walaakiin aafadu waxay haysataa oon dembi ka bari noqonaynin ciqaab iyo cadaab rabbina aan ka nabadgelaynin man radya fi اlqalb xagga qalbiga maxaa yeele way islaazimayaan shaygu markaad halkan ka jeclaato amaad u bogto ayaad af iyo adina ku dhaqaaqdaa wax uurkaada jira afkaada kaaxdaa la yidhaahdaa talaasum baa ka dhaxeeya daahirka iyo baatinka uurkaada waxaa jira adinkaada qaadi oo matali oo afkaadaa xadi oo carabkaa la boodi labadan waa wada shaqeeyaan qaaluu waxay dhi yaa rasuul rasuulka ilaahayow alaa nuqaatiluhum miyaanan la dagaalamaynin nimankaasi umarada nooca ee madaxda taliska ah, wax wanaagsan la imanaya haddana khaladu camalan saalixan waaaakhara sayian isku dhexwada maana la dagaalano fooddagelino fii riwaaya afalaa naqtulu fujaarahum riwaayada axmed kuwooda xadgudbay ee nabi allow aad sheegtay maanu dillo dagaalan maaha miyaan dillo madaxa aan qaadno qaala subxaan wuxuu laa maya dili la dagaalami maysaan maa aqaamuu fiikum asalaa maa aqaamuu fiikum asalaa intay salaadda oogayaan ay salaadda tukanayaan la dagaalami mayso rawaahu muslim riwaayo kale leeyahay maa salluu lakum اlhamsa intay shanta tukanayaan la dagaalami maysaan culimmadu waxay isku waafaqeen salaadda wuxuu u sheegay waa miiaal diinta usuusheedii iyo qawaaciddeedii intay ilaalinayaan dhacdooyinka yararka iyo xaaraamta ayagu khaaska ku ay samaynayaan lagu dili mahayo wadaadana waxay ka qaateen xadiidku wuxuu taageeraya xadiidkii xale aad soo marteen cubaada oo ahaa ilaa an tarow kufran bawaaxan oo salaadda ka tegideedu waa gaalnimo ninka salaadda ka tagana muslim ma aha yeelay nabigu wuxuu yidhi ilaa an tarow kufran bawaaxan gaalnimo cad boqorka loogu bixi karaa iyo mas hunaana wuxuu ihi la dagaalami mayso intay tukanayaan macnaha loo jeedo marka waxaa ka soo baxay dalaalatu tarkiib baa la yidhahdaa xagga usuulka dalaalatu tarkiib macnaheeda waa maxay laba nas baad isku qabanaysaa aayad iyo aayad kalead isku qaban hal macnoo wada socdo oo ku anfacaad ka soo saaraysa xadii baad xadiid kale ku biirin way isdhammaystirayaan suura mutakaamila ka soo bixi macno guud baa kaaga soo baxayo aad u qiimo badan hadda xadiidku cubaada yidhi ilaa an taraw kufran bawaaxan muxuu kuu faa'iideeyey madaxweynaha iyo ninka mas-uulkae khaliifka muslimiinta waxaa loogu bixi karaa oo xilka lagaga qaadi karaa inuu ku dhaco kufri qolihii diinta baal maray ee nabigu yihi tacrifuuna wa tunkiruun yidhina wuxuu lama dagaalami karta intay tukanayaan meesha maxaa ka soo baxay salaada ka tegiddeedu waa kufri bawaaxa ila mafhuumu shari wey laa ma aqaamuu fiikum الsalaa laa ma saluu lakum اlhamsa intay shantay tukanayaan idan salaadda intay tukanayaan laguma bixi karo waa intay muslimiin yihiin laguma bixi karo goorma nabi allow ku baxaynaa oon duminaynaa markay gaaloobana gaalnimo ku dhacaan bidalaalati xadiii cubaada maca damiimati xadiii hind ibni umaya umu salm radi allahu tacaala marka dalaalatu tarkiib baa loo yaqaanaa farqi baana udhexeeya dalaalatu liqtiraan iyo dalaalatu tarkiib lianna dalaalatu tarkiib waa xujatun bilijmac ama dalaalatu liqtiraan waa masala khilaafiya fi lusuul macnaahu xadiidka macnihiisa waxaa weeye man kariha biqalbihi ninka munkarka qalbigiisa ka kohda walam yastatic inkaaran xaggan aan awoodo inuu ku dafiro ku dooriyo munkarkii biyadin gacan walaa lisaanin carab faqad bari'a wuu ka badbaaday min alimi dembigi wa addaa waana gutay wadiifatahu xilkiisaho maxaa keenay inuu xadiidkan umu salama qaabka nabigu u fasiro xadiidkii abi saciid buu milicsanayaa wuxuu milicsanaya xadiidkii cabdulahi mascuud faman jahadum biyadihi fahuwa mumin wman jahadum bilisaanihi fahuwa mumin wman jahadum biqalbihi fahuwa muminu walaysa wara'a dalika min aliimaani xabatu khardalin falyuayiru biyadii fain lam yastaic fain lam yastaic ila akhiri waad soo marteen labadaa xadii buu xadiidka ku fasiraya imaamku saasuu kuu leeyahay man kariha faqad beri'a waa goorma munkarka inaad kohsato oo dhibsato keliya goormay kugu filan tahay waa marka aadan af iyo adin waxba kaga qaban karin idan munkarka in laga kodo qalbiga oo niyada laga naco waa fardu cayni calaa kulli muslimin taa ogow ardukifaya ma nodo marnaba fardukifaya ma noqonayo shayga munkarkaa ah ee xumaha ah ee sharka ah inaad qalbiga ka kohsatood diidood nacdood dhibsato waa fardu cayni calaa kulli cabdin mukalafin in af lagu bedelo ama adin lagu dooriyana marna fardukifaayu nodaa marna fardu cayn buu noqdaa xilliguu fardu cayn noqonaya xalaa idiin soo sheegay fardukifaayahana waa markaa sida guud loo ogyahay waman ankara ruuxii dafiro qoonsada munkarkii bixasabi taaqatihi intuu awoodo af iyo adinba faqad salima waa ka nabadgalay min hadi lmacsi dembigana asaga ah. waman radiya bificlihim ninka dadkaa xunxun ee boqorada ah, hawshooda ku raalli noqda wa taabacahum ku raaca falki xumaa ku fa huwa alcaasi midkaasaa ilaahay caasiye oo xarga rabbi gooyey marka raalli ahaashuhu see lagu ogaanaya qalbi shayga inaad raalli ku tahay riluhu maxabadu iyo buqdigu qalbigu ka dhaca waxa inaad necab tahay iyo inaad jecesha waxaa laga ogaadaa kutusayahee falkaada bidaliili qowlihi tacaala qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii haddaad qalbiga iga jeceshihiin fal ahaan iyo isoo raaca markaasaad run sheegaysaan waa sidaaba hadde waxa lagu ogaado ruux wax jecel yahay ama uu yahay falkiisaa ku tusahaya feedhihiisa waxaa ku jira farihiisaa ka warramaya dibnihiisaa ka warramaya afkiisaa ka warramaya asagaa iskugu fira maqaati adoo marka wixii samaynaya oo ku taageersan ninka shaydaanka falkiisii oo la qaadaya oo u mashxaradaya haddaad tidhahda ma jecli mi laga dhegaysan attaqwa haahuna aad tidhaahdo keliyu uf baan ku leenahay beenaalaad tahay haddaad dhibsanayso waad ka dheeraan lahayd asaadisu xadiidka lixaad can ummi اlmuminiin radi allahu tacala canha ummi اlxakam zaynab binti jaxsh رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها nabigaa u soo galay maalin maalmaha ka mida faزican isagoo argagaxsan isagoo nacsan fii riwaayة muxmaran wajhuhu wejigiisuna uu gududan yaho cas yahay dhiig ku taagan yahay wejigiisu yaquulu leh laa إilaaha ilا الlah wayl lilcarabi carab hoog baa u haday ayaandare iyo balaayo min sharin shar dartii qad iqtaraba soo dhowaaday utixa alyowma sharki buu nabigu fasiray futixa alyowm maanta waxaa la furay min radmi yajuuja wamajuuj ay min sadi yajuuja wamajuuj labadaa qabiile yajuuj wamajuuj waa laba qabiilo wey oo isku farca oo yaafi ibnu nuux ka soo farcamay radmigii iyo sadigii iyo meeshuu ku xidhay nabilaahi dulqarnayn sida raajix inuu nabi inkastoo cabdisaali qolyo waa boqor yihadeen laakiin ikhtiyaarka imaam albukhaari baa ila xoog badan imaam bukhaari muxuu sameeyey nabiyullahi ibraahim kitaab اlambiya kitaab اlambiya buu axaadiistiisa ku keenay qisa dulqarnayn o dhan aayado qur-aanku soo qaatay axaadiis baabkutoodo dhan buu keenay wuxuu qisadiisa dhigay nabiyullaahi ibraahim buu ku hormariyey oo dulqarnayn buu hormariyey ibraahim buu dambaysiyey kadib buu muuse iyo ambiyada kale isdaba dhigay marka wuxuu qabaa inuu yahay nebi ka horeeyey ibraahim ka horeeyey inuu yahay walidaalika alriwaayaat ataariikhiya waxay sheegayaan inay kulmeen dulqarnayn iyo ibraahim dulqarnayn oo boqoroo adduunkaoo dhan ba iyo ibraahim inay maka ku kulmeen oo xilliga nebiy ibraahim iyo ismaaciil ay kacbada dhisahayeenba inuu yimid dulqarnayn oo xaaje oo kacbada yimid garaya xataa ibraahim qolyo isku qabtay inuu kala xukumay riwaayadku sheegaya dulqarnayn buu kala xukumaya marka bukhaari muxadid ba sameeye waa maxay waa mu'arakh isnacay weeye oo micdu intaa la egtahay futixa alyowm maanta waxaa la furay min radmi yajuuj ay min sadi yajuuja wamaajuuj dayrkii iyo dhagaxii lagu xidhay iyo derbigii waxaa laga furay milu haada intaasoo kale in yar baa laga duulay buu nabigu le alayh isalaat wasalaam waxallaqa wuxuu giraangireeyo wareejiyey nabigu biusbucayhi labadiisa farood alibhaami walatii taliiha suulka iyo midda ku xigta suulkay farmuusadu nabigu sidaa yidhi waxyar baa laga furay faqultu waxaan t haddaan yahay umulxakam zayna binta jaxsh yaa rasuula rasuulka ilaahi annahliku ma baaba'aynaa ma rogmanaynaa wa fiina asaalixuun annagoo dad wanaagsan nagu jiraan riwaayo kale anuhlaku midna la halaagaya midna la baabi'inaya anigada musama i dhiga dhib mala miyaadna la wa fiina saalixuuna annagoo dad suubanoo culimo iyo awliye iyo ahlukhayrn ugu dhex jiraan miyaa inta ardaalada darteed laisu rogaya qaala nabigu wuxuu ihi nacam haa waad rogminaysaan kulligiin goorma nabi allow idaa kaura alkhabatu fisqigu markuu bato xumuhu markuu bato inta yaree wanaaggaa waxba tari mayso riwaayo kale cadaysay furija alleyla min radmi yajuuja wamajuuja furjatun qayb baa laga fayday qayb ayaa laga fayday nabigu calayh salaatu wasalaam marka muxuu u yidhi weylu lilcarabi aw muslimiinta kale culum waxay leeyihin weylu lilcarab wuxuu u yidhi lianna akara almuslimiina fii zamanihim waxay ahaayeen hum lcarab xilliguu nabigu jooga calayh salaatu wasalaam ee uu hadlahayay dadka islaamay ee diinta matale ee diinta hogaamiye ee ummadda u badan carab bay ahaayeen marka iyagoo ku halqabsaday qabiil baad sheegi ayagoo muslimiin kale ay ku dhex jiraan qowmiyad baad ka hadlay iyagoo muslimiin kale ay ku dhex jiraan marka taana dhaqan bay iska tahay xadiika abi hurera fasiro weylu lilcarabi min sharin qad iqtarab aflaxa man kafa yadahu waxaa liibaanay ninka gacantiisa ilaashada xadiika abu hurera xadii kale culmadu waxay ka fahmeen nabigu hawshuu sheegayo waa maxay fitankii baa la furayaa wey yajuuj wamaajuuj maxaa lagu yaqaanaa markay soo fakadaan inay ummadaha rogaan oy dhiig badan daadiyaan oy ummadda baaba'shaan ooy nasli iyo xarfi waxba aysan ka tegin wax walba ay leefaan aafi iyo balaayo nabigu marku wuxuu leey alayh isalaatu wasalaam maanta fitnooyinkii albaabkooda baa wax yar laga furay xaafidku wuxuu leey wuxuu nabigu u jeeda alayh isalaatu wasalaam fidnadii ka bilaabatay dilkii sayidina cumaan buu nabigu ka wadaa fidnadii taa ka bilaabatay ilaa yowmina hada way dhammaan laadahay aalimihi xadiidka bara kuu fasiray aflaxa man kafa yadahu fitan baa bilaaban doona sidii yajuuj iyo yaajuuj oo kaleo ummaddu la baabi'in doono dhiigga la doono la isbaabi'in doono waxaa liibaanay ninka gacantiisa ilaashaday ee dhiigga iska dhowray marka dembi ilaahay subxaanah wa tacala laga galo bacda alkufri washirki waxaa u adag dhiig xaqdarro lagu daadiyo u fiirsada hawsha ayadaa laba shay uba isgarab dhigaysa kufri iyo shirki marka laga soo tago dembi ilaahay lagu caasiyo diin alla lagaga fogaado waxaa ugu culus dhiig xaqdarro lagu daadiye dhanka kale haddaad fiirsana bacda atawxiidi waliimaan shay ilaahay loogu dhowaado waxaa ugu khayr badan dhiig xaq lagu daadiyo marka waa laba seefle iska aad isu ilaali wey waa shul iyo shal markaad marka tawiil faasid iyo tawaruc baarido looma baahno waa meeshaan odhan jiray dhiigga in lagu daadsa lama ogola bitawiilin faasidin dhiiggii in la daday ay waajibkahaydna ma bannaan in looga tago bitawarucin faasidin eh, tawarucin baaridin cafwan tawiilun faasid wa tawarucun baarid labadaa iska ilaali marka hawshaasi sidaas wey qolyaha yaajuuj wamaajuuj waa niman dhib badan hadda ka horn waan ka hadalay khulaasadu waxaa weeye waa qowm bini aadamka ka mida yaajuuj wamaajuuj waa qowm gaala ah oo bini aadamka ka mida oo awlaadii nebiyulaahi nuux ah nuux ba iyaguna galaan waxaa loo badan yahay saddexdii wiile nuux dhalay aadamuhu wixii un ka dambey nebilahi nuux waa soo sheegnay ah, bini aadan kasta wuxuu galaa abtirkiisu nabiyulaahi nuux nuuxna saddex wiiluu dhalay baa laga farcamaa yaafit iyo sam iyo xaam saam waa wiilkay ka farcameen faranjiga iyo carabtu iyo reer banu israa yuhuudda iyo kuwaas wey inta badan afaariqada iyo ayaa ka farcama yaafitna waxaa ka farcama turkiga afhaaniyiinta iyo dadkan maaragtay jira ee jorjiyiintii armeniyaanki waaan ilaa qawqaas dhulkaa jira ayaa ka farcama marka yajuuj wamajuuj waa min bani aadam waa min duriyati nebiyllaahi nuux waa niman ree yaafis ah ma isfahno warka isaga ah waa gaalo nusuustu intaasay caddaysay muslimiin ma aha wadanka ay joogeen dulqarnin oo ugu tegay waxaa loo badan yahay dhulkan hadda loo yaqaano georgiya ilaa bilaad اlqawqaas dhulkaasuu ahaa baxru qiswayn iyo baxru اlaswad dhulkaasuu ahaa kutub tafaasiir wataariikh iyo tawaariikhdu waxay sheegayaan inay aaggaa jireen qolya xaggaasio jaynaha la aadaya way khaldan yihiin bal radmigii iyo sadiguu samey dulqarnayn hadda marka la baadhay wuxuu ku yaallaa gorgiya bartankeeda ku yaalla xuduudda gorgiya raashka ku yaallaa wadaaddu waxay u badan yihiin yaajuuj maajuujkan la sheegayo waa tataarkii farca hadda ka joogan waa nimankan la yidhahdo dowladdan le monqoliya somaydan maql dowladdaas weeye aakhiruzamanka marka la gaarintay sidooda u bataan bay soo yaaci doonaan markaasay idin leefi doonaan warkaasaa la sheegahaya intaas ay sunnadu sheegtay baynu kaga tegaynay almuhim nabigu tusaale ku siiyey oo ah fidnadii dhiigga lagu daadinayey ee dhiigga lagu banaysanayey ayaa bilaabatay ee gacmihiinna dhowrtu alla ka cabsada wey maxalushaahidkuna waa maxay haddii xumaha la yska reebi waayo oo dulmigu iyo bato waxaa weeye ina albala ida nazala yacumu aalixa waalsaalix tii la odhan jiray marka ha iska ilaaliyo waxaad ku badbaadaynaa inaan wanaagga dadka farro ka reebno aniga maxaa galay ma soconayso asaabic xadiidka toddobaad can abi saciidin اlkhudri radi allahu tacaala can can الnabi sal lay slam qaala nabigu wuxuu yidhi iyaakum waa taxdiir iska jira war iska ogaada waljuluusa fadhiga fi طuraqaati wadooyinka la fadhiisto aطuruqaat waa jamcu aطuruq uruqna waa jamcu ariiq jamcu jamci isdaba taagan uruqaadku waxay jamc u tahay jamc ka sii horreeyo la yidhahdo uruq uruna waxay jamc u tahay mufradkii ahaa ariiq saasay isu daba joogtaa iyaakum wljuluus war iska ilaaliya fadhiga fi uruqaati bannaanaha la fadhiisto xadiidkii abu alxa cinda muslim baa caddeeyo kunnaa najlisu bilafniya guryaha ardaagooda meelaha ardaagaas ayaan fadhiisan jirro markaasa waddada la marayo waa laska sheekaysano tuulooyinka howlahaas iyo istiidyaha la wada degan yaha oo kale kuraas baa bannaanka la soo dhigan gambadyaa la soo dhigan waa la sheekaysan meeshaasaa la iskaga caynsomataqan reetuulid shuqulkooda ruuxii meesha mara waa la fudulin haddii la maago waxbaa la sheegi xadgudub baa iska jiray tiibuu nabigu ka digahaya iyaakum waljuluusa fi turuqaat war iska ogaada fadhiga wadooyinka iyo meelaha bannaanaha ee ardaayaha ah faqaalu waxay ya rasuulka ilaahi maa lanaa min majalisa budun riwaayo kala cadaysan waxaynaaba maxamedow xumaan uma jeednee xoogo waan iskala haasawnaa waa ku minqaxnaa oo dhib ma jiro waa isku waraysannaa xumanna ooma jeedno mana dayn karo hadda dhaqan bay noo tahay maa lanaa min majaalisina nooma ahaanin fadhiyayga aan fadhiisanayno meelaha ardaaga iyo guryaha hortooda budun maaran oo hadda maba dayn karo nabi allow nataxadau fi فقال رسول la sal slam rasulk al wuxuu hi faidaa aabaytum haddaad diiddeen ila almajlisa goob fadhi mooyeen wax kale aad diiddeen faactuu siiya aariiqa wadada iyo ardaaga xaqahu xaqiisa bixiya zakuulee zaka ka bixiya sadaqaa laydinka rabaa meeshu waan fadhii xaqiisina siin mahayo lagaa dhegaysan maayo qaaluu waxay dhi nabi allow wamaa xaqu ariiqi yaa rasuul allah wadada xaqeedu muxuu yahay qaala nabigu wuxuu hi hadulbasari aragood laabtaan wey gabdhaha meesha maraya iyo dumarka iyo cawraadkooda ha eegina ishiina laaba wa kaful adaa dhibkood xaslataan dhibkiinna ummadda ka xasladoo ka xajista ummaddaa dhibina yaan la faduulinin yaan dhib loo geysinin yaan xaaka lagu tufin yaan qashin lagu daadinin yaan biyo lagu shubin kaful adaa dhibkoo la xaslado dhibkoo la reebo oo dadkaadaan dhibaato u geysanin wa salaam salaantoo la radiila waad fadhidaa idinku dad socdaa idan maraya salaanta ka qaada wاlamru biاlmacruuf wanaagga ummadda la faraa xaqa waddada ka mida wالnahyu can ilmunkar xumahoo laga reebo muttafaqun calayh axaadiis dhowroo ku timid qisadan ayadaa ku timid afar iyo toban adab bay sheegeen afar iyo toban xaq bay sheegeen xaafid bn xajar ururiya axaadiis oo dhan laba bayd baan afar beyd baan aan ku ururiye ka fiirso fatxubaari almihim waa maxay inta uu nabigu kuu sheego waa qayb ka mida xuquuqdii waddada waxaa ka mida inaad inaad ruuxa madluumka u gargaarto xusnu اlkalaam wairshaad bn الsabiil watashmiit اlcaaطis ida xamida waicaanaة اlmadluum haddii adoo meeshii fadhiya nin socda uu hindhisado oo alxamdulilah yidhaahdo yarxamuka allah baa lagaa rabaa mid kale kuma banaan inaad fadhiisato mid dhunsan baa yimid xaafid heblo waa xaggee gudaam hadhin sidii reer socod gudaam iyo yamanta iyo war gudaam maxay ta kumada luufinaya maba yaqaanaad haddii ah, away eh, matir hebel away ama meel heble away gudaam ba ku leehay hore u soco midbaa cajiziya iga shubay waagii igu horraysay aiizi anoo xaafad malaawi u socda xayulmalaawi iyo wuxuu iga shubay casiisiy aljunubiy xaggeen ka dhacay si qudaam ilaha ah, howlihii reer midugaal hawshaa laga sheega ayagu waa lagu yaqaan hore u soco weeye almuhim lama ogolo wa irshaad ibnu sabiil ninka waddada haye ee guriga raadinaya ama xaafadda raadinayan dal aqoonka ahayn waa in la tilmaamo qolihaan dhex joognae sawaaxiliga ah hawsha aad bay ugu fiican yihiin inuu mashquulsan yahay mooye inuu isku dayaya intuu gacanta ku qabto meeshaad u socoto inuu si fiican kuu geeyo ama kuu tilmaamo waa dhaqamada ay leeyihin wanaagsan u bahan in laga qaato ayb waxaa ka mida madluumkoo loo hiiliyo waddadan fadhinaya dadkii isdulmahayna kala qaban mahayo ayadna socon mayso yacni afar iyo tobanka xaq bay dadu leedahay intaa nabiga hadda xadikan uu ku sheegay iyo xadiidka inta lagu sheegay maxalushaahidku xadidka sheekhu u keena waa maxay wاlأmru bاlmacruufi wالnahyu can اlmunkar muttafaqun calayh wax walba waxaa nabigu waa caddeeyey wax walba xaqiisa iyo aadaabtii iyo akhlaaqdii makaarim اlakhlaaq masaawi اlakhlaaq kutub baa laga qoray shareecadu waa shareeca mutakaamila xagga dhaqaalaheeda xagga siyaasadeeda xagga ijtimaacada iyo arrimaha bulshada xagga isku xidhnaanta xagga is-ilaalinta nidaam mutakaamila wey howl dhammaystiran baa ilaahay la yimid oo rasuulkiisu u soo dhiibay ummadunbaa lagu kari la'yahay aaamin wadaalkii reer sallaxaad waa xadiidkanoo kale markuu maro hadda kor baa idinka sheekeeyey uu dhihi jiray tollaa'i nabiyow maxaad wax wanaajisay ee way bi'in hayaane xadiid fiican markuu maraba wuxuu dhihi tollaa'i nabiyow maxaad wax hagaajisay ood wax wanaajisay way bi'in haya ayaa ku ciyaara ayaa ku ciyaaraya idinku idin joogan raggiinna madaxa kuskuusan aaamin xadiidka sideedaad can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma ana rasul sal lay slam ra'aa khaataman nabigu faraati buu arkay oo min dahabin dahab laga sameeyey oo ku jira fii yaddi rajulin nin gacantii ku jira saxaabada ka mid ah fanazacahu faraatibu nabigu ka siibay ninkii faaraxu markaasuu tuuray nabigu waa ganay farama bihi wa qaala wuxuu nabigu yidhi markuu munkarkii dooriyo oo gacantii ka siiboo tuuraybu haddana hadal wuxuu raaciyey ah yacmidu axadukum midkiin wuxuu u qasdahayaa yacmidu ay yaqsidu yatacamad bay ka dhigan tahay yacmidu axadukum midkiin wuxuu u qasdahayaa ilaa jamratin min naar dhimbil naar ah dhimbil naara ah miyuu u qasdahayaa oo fa yajcaluha fii yaddi gacantuu gashanaya midkiinba wuxuu u qasdahayaa nabigu khabar weeye laakiin waxaa loo jeedaa waa inkaar waa inkaar laakiin khabar weeye midkii wuxuu u qastay dhimbil naaru intuu soo qaatobuu farta gashanaya markaasuuba ku xaragoonaya faqiila lirajuli ninkii waxaa lagu yidhi bacdama dahaba rasuulullah rasuulka ilah intuu tegey kadib waxaa la yidhi hud khaatamaka faraatigaada qaado oo maxaad ku samayn intafic bihi dheefso ha xidhanine iibso intaad iibso faraati xalaala oo bannaanoo fida ah, ama bulukaati ah, ama iska macdan kale ah, ama maara ku soo qaado waa hadday bannaanaato ila maarta xadii baa ku soo aroray adiika xadii baa ku soo aroray waa la isku haystaa ama haweenkaba si haweenkaa loo banneeyey u fir saxaabigan xurmadu nabiga hadalkiisa xurmeeyey qaala wuxuu laa wallaahi laa aakhudu ilahay baan ku dhaartay qaadan maya abadan weligay buui ma soo qaadayo maxaad u soo qaadayna waqad raxwa rasuul lah sal lay slam rasuulku ilaahi oo tuuray ma soo qaadaya buui rawaahu muslim muslim baa xadidka wariyey nabigu munkarkii buu dooriyey gacantiisuu ku bedelay afkiisana waa ku bedelay waa israaciyey saxaabigiina wuu xurmeeyey amarkii suban caley si aan bini aadam wax u xurmaynin buu u xurmeeyey hantidiisii buu hi ma qaadanayo bimacnaa ibaaxa la yidhaahdaa inuu qaato way u bannaanayd biijmaaci اlmuslimiin inuu dheefsado way u bannaaday biijmaaci اlmuslim waxaa xaaraan ka ahaa inuu inuu xidho laakiin muxuu oga tegey ixtiraaman liarxi rasuul ilah sal ly slam xurmaynuu xurmayn nabigu wuxuu tuuray ha soo qaadanin ajir buu ka helayaa muslimiinta kale marka waxaa u bannaan dahabka intay qaataan inay intifacsan oo dheefsan oo sarriftaan gaadhi uu leeyahay iyo mobaylu ninkii iskaga taga kas oga taga maxaa inoo bannaan ee yidhahdaa bas buu iga yahay waan qaadan karaa oon u oratamayna haddaan doonno isku qabsanna maxaa la samayn oo naloo qoratooraya rawaahu muslim attaasic sidaa uu saxaabiga u xurmeeyo nabiga amarkiisa iyo talihiisa la raba diinka loo xurmeeyo oo lagu badbaado attaasic xadiidka sagaalaad can abi saciid alxasan albasri cafwan ana caa'id ibna camrin اlmusaniy wa kaana min man baayaca taxta الshajara asxaabu baycati ridwaan buu ka mid yahay asxaabu samr uu ka mid yahay ayib kama fii saxiix اlbukhaari culammaduna ay sheegeen waa saxaabi waxaa weeye min asxaabi alxudaybiya wa baycati ridwaan waa asxaabi الshajara nimankii lagu dhaaran jiray weye ilahay ka raalli noqday suuratulfaxti lagaga sheekeeyey ad garanaysaa basr waagi dambe ku dambeeyey uu degay waagi dambena ku dhintay abu barsad alslami buu dardaarmay inuu ku tukado markuu dhimanayo salaada ay ku tukado xasan xilkaasay kulmeen labaatan iyo wada noolaa basr wada joogeen xasan albasri ana caadi bna camr abu hubayra kunyasa la yidha abu hubayrat almusani cabdullahi bnu afar almusani bay isku qoys yihiin ayib ana caa'id bna camr almusani dakhala wuxuu u galay calaa cubaydillahi bnu ziyaad ibni cubayd shaydaan faajir oo faasiqah wاraajixu kufruhu waزandaqatuhu dakhala calىa cubaydlahi bnu ziyaad buu u galay saxaabigaasaa u galay cubaydlahi bnu ziyaad waxaa dhalay ninki la odhan ziyaad ibna abiihi ee mucaawiye abu sufyaan ayuu ku nasab sheegan jiray muuna dhalinba baciyi buu ahaa ibnu zina buu ahaa ziyaad saa darteed ibnu abihi baa la yidhahdaa aabbihi lama yaqaano ziyaad ibnu ziyaadkii ina aabbihii ah aabbihi waa kuma maafish waagi dambe marka ree abu sufyaan baa sheegtay oo mucaawiya xaggoodii u raaco hadda cubaydilaahi marka mucaawiya wuxuu ugu aadan yahay adeer marka niman noocaasay ahayn asaguna waa dici aabbihiina waa dici marka aabbihiina asaga ka shayddaansanaaba asaga ka cubaydillaahi baa ka shayddaansanaa mucaawiya marka khilaafadiisa u dhiibay basra iyo kuufu ka talin jiray nin faajira oo dhig badan daadiye oo saxaabo badan xurmada ka qaaday oo ku xadgudbay buu ahaa hadalkiisaad ka fahmi doontaa ninka le ibnu casaakir yaa soo gaabay warkiis wuxuu wa kaana yuwaajihu asxaaba rasuulilaahi bilcadaa'im asxaabta nebi maxamed buu kala iman jira waxyaabaa waaweynoo xadgudub ah uu quursan jiray wuu ku xadgudbi jiray waa nin kibraade saa looma taaban dowlad ilaalinaysa xasan albasri baa ka calaacalo wuxuu yidhi mucaawiya amiir nooga dhigoo noo soo diray buu ihi cubaydilah bnu amarahu calayna mucaawiya hulaaman safiihan yasfiku dima'a safkan shadiida fulina wuu ahaa wax fulay yuu fulina wuu ahaa badan ciidan bu iska haystahaade ninka mogta geese wax badan buu ka tagaa waxbuu xeeriyaa nabar fuli lagama kaco soma taqaanaan kow buu kaas yuusuf ku soo kici wuxuu xeerin ma jiro marka ninkaas wey ninka hadda laga sheekaynayo fa wuxuu idhi saxaabiga caali bni camrin ahaa ay bunay wiilkayo ila waa nin yaroo oo hulaam dowlad iska haysta wey ummaddana ku ciyaaraya caaidna waa waaye min asxaabi shajara ay bunaya wiilka inii samictu rasul s sm rasuulka ilah baan maqlayo yaquulu leh ina shara ricaa'i xoolo jir waxaa u liito u xun inta xoolaha dhaqata ee xoola raaceenta ah alxutamatu burburiyayaasha wax burburiyay xoolaha iska horkeena ee didiya ee malkada ku didiya ama jiiraha iyo shalaquutiya sheebaha ka daadiya alxutama min alxatmi wahuwa alkasru shayga in la jebiyoo la burburiyaa la yidhaahdaa macnaha xisigaa hadda looma macno macno oo ah ninka siyaasadda xun ee caniifkaa ah, een manaxariistaha ah ee manaxaha ee ummadda ku ciyaara een xaqeeda ilaalinin een waayeli xurmaynin een mid yar u ee wuxuu xeerin jirin baa ugu liita wey ina shara aricaa'i alxuamatu arricaa xoolo jir hadda laga wadaa mas kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can beeldaajiy hadaad tahay haddaad isam tahay haddaad ugaas tahay haddaad reer hor joogto waxaad tahay raaci min arricaa baad ku jirta idan wuu la taliyey saxaabigu riwaayo kale wuxuu waxaan ku arkay adoo waxyaaba badan kharibahayee iska ilaali hawshan adag wado fa iyaaka iska jir bure an takuuna minhum inaad ka mid noqoto min alxutama min shari ricaa inaad ka mid noqoto faqaala lahu wuxuu ku yidhi ijlis fadhiiso abdariis eegaada ijlis fadhiiso saxaabiga buu leehay waxay ahayd majlis weyn buu ahaa oo ay ummad badan joogto oo ninkanna uu madaxa taagahay yuu saxaabigu u soo galay ummaddan badan ee joogta dhexdeeda iyo xadgudubku ku sameeyey buu xusuustay markaasuu u baridhoo runta u sheegay inna shara ricaa'i alxutama fa iyaaka an takuuna minhum faqaala lahu wuxuu ku yidhi saxaabigiibuu ku yidhi cubaydillahi bnu ziyaad ijlis fadhiiso fainamaa anta adugu waxaadun ka tirsan tahay min nukhaalati asxaabi muxammadin muxamed asxaabtiisii buunshahoodii baad ka mid tahay naga fadhiiso weyso buunshi iyo birsol bay lahaayeen iyo jadhiidh iyo buday kala lahaayeen marka adugu buunshihii baatay waagadii naga fadhiiso wa kaana yuwaajihu asxaaba rasuulilahi bilcadaa'im may ku sumada fahmeen warkaa isaga ninka la yidhaahdo yaiid bn haarun alwasid xadiika warey wuxuu yidhi markuu marayay xadiikan wa kaana caa'ida bnu camrin min saalixi asxaabi rasuulilah lann waa min asxaabi baycati ahluljanno wey waa loo ballanqaaday kulligood kun iyo boqolay ahaayeen waa saxaabadii ugu badnaydee hal mar dusha laga maray janno lagu bishaaray iyagoo oo nool markay hawshu kululaato nabigu u yeedhi jiray dagaalku kullaado yo asxaaba shajar raggu odhan jiray weye maalin xuayn ragga loo yeedhay wey saxaabigu ragguu cumar diray xilligii khilaafadiisii uu basriya kuufa geysay dadki diinka u baraan wey iyagoo toddoba ah cabdullahi bn qafal ka mid yahay isaga ka mid yahay macaq bnu isaar rag toddobuu geeyo saxaabo ah uu diray buu ka mid ah ducaad u diray fuqaho kanna muxuu leeyahy shaydankana muxuu ku leeyahay ijlis fa innamaa anta buunshihi baatan naga fadhiiso intaasaa zandaqo ugu filan asxaabta nebi mxamed wuxuu u qaybiyey buunsho iyo iyo birsol bakti iyo birsol buu u qaybiyey faqaala wuxuu idhi saxaabigu firsu u radiyey gobonnimada annasahatu fi naqdi baa la yidhaahdaa waxbaan adoon ka tegaynin wuxuu idhi wahal kaanad lahu bnu khaalat ma buunshay lahaayeen asxaabu rasuulilahi ma buunshay lahaayeen buunshe iyo waaga miyay lahaayeen mise kulligoodba ahlu khayr ee dhimbele nuur bay ahaayeen inamaa kaanat النukhaalatu bunshuhu wuxuu ahaa bui bacdam gadaashood bay timid bunshuhu iyo liidnaad wa fii hayrihim iyo saxaabada cidaankan adigu adkoog ka tahay oo duurxul waa u dhammeeyey buunshuhu dadkii ka dambeeyey ay ahaayeen buui iyo waxaan saxaaba ka ahayn baa buunsho ah oo adkoog ka tahay adugu riwaayka rawahu muslim muslim baa xadid ka wariyey riwaayadii kale caddaysayo wahal kaana fiihim nukhaalatun laa umma laka war hooyada ha gablantee ma saxaabadii baa lahaa nukhaala xuaala xufaala xushaafa kulli waa isku min alxashaf bay ka imanaysaa haddaad xuaala tiraada iyo haddaad nukhaala tiraada iyo haddaad tiraahdo xufaalaba waa isku mid iyo xuaalo iyo nukhaalo iyo xushaafo xashafan wasuua keli ma maqasheen ayib idan waxaaso dhan waa isku macno buunsho maysan lahayn weeye kulligoodba gobbay ahaayeen asxaabu rasul laga hadlayo munaafiqiin lagama hadlaayo wuxuu idhi bal kaanuu ahla sharafin wa ahla nasabin wa buyuutaatin macruufa buhi saxaabigu dad ahlu sharaf oo gob ah oo meesha ka soo jeedan la yaqaan ayay ahaayeen yuu durxulayaa waa ta ugu daran nabarku saxaabiga ku dhugta ninkaa ta ugu daran buu adugu geed hoostii baa lagaa soo qaaday binamin galab ah aa la rabaa saxaabigu hadduu kullaado wax ma qariyo markaasoo kale runtuu kuu sheegahaya dad cidus xurmayn weydo waxaa weeye warkaada bannaankaay dhigahaya macnahaasa meerka meesha ku jira nin aafaysan buu ahaa ibraahim annakhaci baa ka sheegay wuxuu idhi maa ra'aynaa rajulan sharan min cubaydillaah weligeen intaan nooy maana arag buu nin ka khayr daran oo ka shar badnaa cubaydillah ibnu ziyaan waa ninka hadda saxaabigiisa warkaa ku odhanaya macq ibnu yasaar ayaa asagoo jooga dhintuo basra ka taliya markaasuu intuu ku tukaday masaajidka marka la keenay janaasadiisa yuu ka hadhay ma raacid baa la yidhi haddaan xoogow gacan ku yeelan lahaa intuu maalin i yimaada wa weydiisan wax siin lahaa maanta janaasadiisa waan raaci laha lakin haddoo aan waxba aana sinin raaci maayo bilkibirkae kibir zayd ibnu arqam ninka ku yidhi weeye intuu zaydoo axaadiid yeedhinhayuu arkay axaadiid ku saabsan xawdka nabiga calayhi salaat wasalaam inuu ninka nabiga qalbiga ka nacbaan u malaynayaa nabi maxamed xowlkiisa axad ku saabsan saxaabiga fii musnad axmed bisaaniidda sixaax yuu ka sheekeeyey markaasuu yidhi zaydow maxay tahay axaadiista aad daldalayseen kitaabka qur-aanka aan ku oolin wuxuu ur axaadiista nabigaan ka maqalay dhagahaan ku maqlay qalbigaa weyleeyey nebi maxamedna ku been amuur mayno nabiguna been ma sheegi jirin meel fadhiisuu yidhi uskud buu yidhi fa anta kadaab bal anta shaykhun kharif aamus buu yidhi beenaalaad tahaye oday canta tabi baad tahay zayd buu sidaa ku yidhi saxaabigunu sidaa ku leeyahay cabdullahi bn muqafal almusani nafsa shay buu ku sameeyey cabdullaahi baa maalin ku arka isagoo markaasuu ka reebay markuu ka reebay buu si xun oola hadlay sidoona kale oola hadlay wax yar kadib cabdullahi bn qafal almusani baa xanuunsaday isagoo xanuunsanhayuu soo boqdoo yidhi maxaan kuu qaban karaa hadda waad socota waa arkaaye bal wuxuun i wasiirle meesha saa ka taliya kuu fo dhan ciraaqo dhan buu haystaa wuxuu idhi hal shay baan kaa codsanayaa maxaad iga codsan janaaze aan lay ha imanin ha igu tukanin qabrigayn ha soo istaagay intaa ma yeeli kartaa waa meel adag waxaan kaa codsanayaa buu hi haddii ti alla igu timaado laa tusalli calay walaa tashhad lii janaazatan walaa tashhad qabrii buuhi qabrigay ha imanin ha tukanin ha sogootin aan kala badbaadno waa shayaan asaga iyo aabbihiiba adeerkood baa takfiiriyey abubakr hadda kor baa idiin sheegay nufac ibnu xaaris soo ma garanaysaan nufac ibnu xaaris abubakra iyo ziyaad ibnu abiibha isku hooye ah hawsha laga hadlaya zinada waa hawl dhacday qabla alislaam hawshaa la socda lagu khaldami marka ninkaa nin saa u aafaysanba oo shaydaana lagu sii mashquulin aafadii reer banu umay jeeshkii jeeshu tawaaban la odhan jira ninkii baabi'iye weeye sulayman ibnu suurad ninkii dilay weeye daxaaq ibnu qays ninkii dilay weeye xuseyn ibnu cali ibn abiib ibnu rasuulillaahi ninkii dilay weeye waa faajir faasiqa waraajixu cindii kufruhu wa zandaqatuhu taa ogaada ninka saxaabada sidaa u duraya ma dhici karto inuu inuu qalbiga ka yahay nin muslima ma dhici karto zandaqa ku jirta nabigu wuxuu uhi alayh xub اlansaari calaamaة iimaani he xub اlansaar wa calaamaة الnifaaqi bugd اlansaar waxay dhan culmad waxaa loo jeedaa ninka ansaar yaqaana nabiga hawshay u qabteen iyo say u garab istaageen iyo say ugu hiiliyeen iyo muslimiinta abaalkay ku leeyihiin ansaar ninkii ogaada hadduu mumin dhabaya kii jeclaada wey cala rasi walcayn ansaar wacdanay dhigeen ninkii ka warqaba xaggana dhibsada ayaga waa munaafiq zindiiq ah hawsha sidaa u ogaada macnahaasaa laga wadaa maxalushaahidku waa maxay muxuu sheekhu u keenay xadiidka almru biاlmacruuf umarada iyo awaaqiidda kulli in xaqa loo sheego diinka la gaadhsiiyo waagi dambana si xun buu u dhintay xuseyn bnu cali maalinkuu dilay yom caashura maalinka lamid yom cashura isna la dilay ashtar nin loo jeedo dhibaa ahaa ibraahim alashtar oo qolihii aalubaytka taageeri jiray ayaa isaguna waagi dambe dilay markaas asaga iyo saraakiisha toddoba a ah, baa la keenay maka la keenay oo cabdullahi zubayr loo keenay hadiyahaan loogu keenay saadii loo soo dhigay baa abeesa ka soo booday madaxyii bay qaaday asagay afka ka gashay sankay ka soo baxdaa sankay ka gashaa afkay ka baxdaa toddoba goor saddex goor bay sidaas samaysay marka dambe inay cuntay bilowday waa laga kala cararay si xun buu ku dhintay meel xun buu ku dambeeyey waxyaabaa aad loogu dhibso wuxuu idhi nin aad quruxsanna uu ahaa dahabi wuxuu idhi kaana jamiila suurati qabiixa sariira dahabi moogta nukad buu leeyahay kaana jamiila suura qabiixa sariira shaydaan buu ahaa marka qolyahaa saa diinta u dulaysanaya markay tala kuu qabtaan maxaad sugi waba sugi mayse siyaasadda hadday fasahada nidaamka siyaasiga wax idin dhaqan ma jiro alcaashir xadiidka tobnaad can xudayfa bn yad radi allahu tacaala can can nabi sal slam qaana wuxuu waladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay lata'murunna bilmacruuf samaha dadka faraysaan wala tanhawunna can ilmunkar xumahaad ka reebaysaan aw layushrikanna allahu ilaahay wuxuu mudan yahay ama dhow an yabcaa inuu diro calaykum dushiinna ciqaaba minhu ciaab xaggiisa ka ama dadka khayrkaad furaysaan oo xumaad ka reebasa haddii kal rabbo idin caqaabaya wey ilahay baa idin caqaabaya waxaad ku badbaadaysaan alamru bilmacruuf wanahy can ilmunkar uma tadcuuna allaad baryaysaan markuu idin ciqaabo abaaraa idinku fakan xawnaa la soo dayn roob la'aan baa dhici amni daraa dhici dhiiggii baa la bannaysani waa la isbaabiini wax walbaa sicir barar baa ka dhici carruurtii baa kaa hor iman cuquul waalidayn carruur fajaraa wax walbo xun baa imanaya waa ciqaab min allahi subxaanaه wa tacaala uma tadcuunahu ilahay baad baryaysaan falaa yustajaabu lakum markaasaan laydinka dhegaysanayn rawahu الtirmidi wa qaala xadiiثun xasan idan halkaasay taagan tahayba waajib inay tahay iska badaa dadka in khayrka la furo xumaha laga reeba inay waajibta iska badaaye waxaa ku xidhan inaga nolosheennaa ku xidhanba iyo badbaadaneeda adduunka intaan akhre la gaarinba waxaa ducooyinka layskaga aqbali leeyahay ee wadaadduhu tufta ugu hayaana waxba ka socon leedahay waxaa weye waxaa laga tegey waajib alamri bilmacruf wa nahy anil munkar baa laga tegey nin reemiduga waxaa la yidhi tibay baa ku dhacday markaasuu dhakhtar badan intu meelba tegey baa daawo la siiyo lagu kari waayey maalinka dambe asagoo meel fadhiyo shaa cabahayuu ku saxday shaahi ruux markuu saxdaan soma waxay yidhahdaan shifo suma taqaanaa wuu saxday markaasuu nimid baa wuxuu yidhi shifo horaan baa lagagala qustay buuri baashan tii bay baa la yidhahdoo shifo laguma karee wax kale ii sheeg buuri waxba idinka socon ma hayaan idinkii baa waxaad qaadeen balaayaad cunteen oo fayris baa idinka buuxa markaa ducaal socon mayso oo waxba idinka aqbali mahayo haddii waxna laga aqbalayo yuhuud ma jirteen saddex milyanoo masaajid baa laga maalinka jumcada adduunka in yahuud laga habaaro saddex milyan oo masjid adduunka markay u yarta ducadeennii digaagna lug ka jabin la'adahay maxaa keenay digaagaan lug ka jabin mad haysaa abadan waa tanaa uma tadcuunahu falaa lakum marka dadka khayrka alla ah furo alxaadi cashar xadiidka koob iyo tobnaad can abi saciid alkhudri radi allahu tacaala canhu can nabi sal slam qaala nabigu wuxuu axaadiian istaba socotay xadiidka taariq iyo midkan abi saciidba waxay ahaayeen sida xadiid kale ay tilmaameen fii xajat اlwadaac nabigoo mina jooga iyo isagoo kacbada dawaafayaba su'aalo la weydiiyey ka yimaadeen qaala suban wuxuu idhi afdal jihaadi jihaad midka u fadli badan waxaa weeye kelimatu cadlin ay kelimatu xaqin weedh xaq ah yacni khayr iyo macruuf la faro cinda sulطaanin jaa'irin wa fii riwaayati abi daawuud cinda sulطaanin aw amiirin jaa'irin boqor ama taliye xadgudbahayo xaqa garmaray waca allahi qasduse wa minha jaa'ir jaa'irku waa leexashada shareecadoo la baalmaro laga baydho jawrku kaas wey afdal jihaad jihaad waxaa u fadli badan kelimatu cadlin jihaad maxay ugu fadli badan kelimada jihaadku muxuu qabtaa jihaadkay bilficli waasayfi waasinaan muxuu taraa dulmiga ayaa lagu baabi'iyaa xaqaa loogu hiiliyaa weedhaan marka waxay la tahay weeye xabaddii oo kale la tahay haddaysan ka qaymo badnaynba boqorka markaad xaqa u sheegto laba mid bay noqoni inuu qaato hadduu qaato adduunko dhan baa laba hadday hagaan baydhi culummadu adduunko dhan waa hagaagaya iyo iyo umarada alculamaau walumaraa culummadu hadday inoo hagaagaan wax badan baa caamada u badbaadaya haddii nidaamka siyaasiga iyo talisku inoo hagaagana waxoo dhan ba hagaagayaba waxa og yahay w middaa ah. diintana saddex baa loogu dawgalaabay dhame culammadu ta'wiil alculamaa culammadu axaadiii iyo diinka awiila lajifiyaana bannaan waa taqaanaan lajifiyaana bannaan qaalinbixiyo qiil ma waayo hawlihii iqtolkii kama janna tago culimmadoo diintii ka burdhaglaysato oo aayar cosobsata oo hawlaha jidiinka iyo carabdhaqa xaggiisa u janjeersata aafo wey iyo ru'aasada culammada yaa khariba qolyaha madaxda khariba inta markaad wadaad tahay weliga qolyaha iska ilaali kaarkay kaa gubahayaan aday ummadda ku jecesha oo magacale umbaad iyaga dababoodi waagaasaa kugu dambayn baryahan dambe weliba hadda waa ogtihiin social media wuxuu dhigahayee nimankaa iskugu dhowaanina adoo la qadina afka taakinaya lagu soo sawirahaya adoo faajir ag taagan oo nobel baris ka qaadanhaya iyo bilad baa qur-aankiina xambaarsan oo caalima ummadda ku jeclayn markaasaad yaa lagaa kala dareeraya ummaddu waa ku dhibsanaysaa shaygan diintaa waa shay qiimo badan ilaaliya dhawra xurmeeya diintiinna cilmigiinna aqoontiinna hala xurmeeyo nin walba meeshuu isdhigaa la dhigayaa bacdu salba waxay samayn jireen mararka qaarkood in jamaacada salaadda aysan imanin acmash baa ka mid ahaa salaadda jamacaduu goynaya maalmo kadib buu imanaya waa sidee baa layidhi muru'ada iyo haybaddaan ilaalinayaa bu hadi mar walba la i helo waan magac dhacahaya dahabi wuxuu hi bi'sat hadi اlmuru'a u darjamaysanay almihim waxaa weeye magaca wax qiimo badan baad xambaarsan tahay ha ku ciyaarin carab dhaqana meel baa laga helaa intaad noo sheeg waxaad cunto waaye maysidan xurmadaada iyo magacaada iyo diinta ilaali walidaalika yidhe culummadu alculamaa'u laa yatarakhasuun culmmadu inay ruqsooyinka qaataan lanna waa maxalu qudwa waa lagugu dayanaya ummad baa ku daba taagan cazaa'in baa lagaa rabaa rawa abu daud baa xadiidka wariye wاtirmidiyu wa qaala xadiiثun xasan axaadiid badan baa ku timid baabka ina اljihaada waxaa nabig ayu اljihaadi axabu ilى اllahi qaala kalimatu xaqin tuqaalu liimaamin jaa'irin riwaaya xadiidku uu leeyahay ayu اljihaadi axabu baa nabi allow jihaad ilahay keeba ugu jecel yahay nabig wuxuu uhi weedh xaqa oo lagu yidhaahdo nin ardaaloo xaqdarro ku socda الxadيiث الثاني caشر عن أbي cabdاللahi طارق بن شhهاب الbjلي الأxmasiي cafوا أna rajuلا baa sأل nabiga weydiiyey وqad wadaca nabigu saaray rijlahu lugtiisii في اlharzi koorihii saaray meesha gaabanee lugta la saare lagu fuuro weeye awrta ama gaadiidka lagu fuulo waqad wadaca nabigu rijlahu lugtiisi saaray fi lharzi koorihii uu ku fugi ritiga dushiisa iyo uu nabigu watay yoma mina bay weliba ahayd waxaa la weydiiyey ayuljihaadi afdal jihaadkee nabi alla u khayr badan qaala kalimatu xaqin cinda sulطaanin jaa'irin weedh xaqa yacni khayr la faro boqor xaq darro ku socda nabigu hawshu suuadka arkaysaan in diinka la caddeeyo oo mas loo sheego oo nin walba loo faydo oo xaqiiqada la faydoon la daboolin ayaa wax walba ka khayr badan maxaa yeele haddii xaqu uusan caddaanin waxaa dhici labsi labsi labsulxaqi bilbaail waa kufr asadu can sabiil illahi kufr waa khatar wey walidaalika bu ilahi u tilmaamay fii suurati albaqara wa suurati ali cimraan dadka ummadda ee ilaahay xaqiisa ummadda oogu yeedhayay diinkiisa ninka la dagaalama ama dhibaatay inuu gaal yahay qur-aanka kuwa innaga siyaasiteen oo maalinkay kursi ku fadhiistaan washayga u horreeya bilaaban waa maxay inay la dagaalamaan dadka samawadaha ah ee khayrka wada inta xunna soo dhowaystaan rawahu nasaa'i baa xadiidka wariyey biisnaadin saxiixin ay mursalu saxaabiyin saxaabi ninka le nebi maxamed wuu soo gaadhay wuuna la kulmay wuuna arkay laakiin riwaaya kuma laha waa min siqaari الصaxaaba marka waa mursalu صaxaabiyin wamaraasilu صaxaabatina waa xujatun baabka marka axaadiid kala ku timid fara badan can abi usayd baa laga wariya abi umamata albahili baa laga wariya xadidkan oo kale jaabir bn abdillah ansari baa laga wariya cumar cumayr ibnu qataada laga wariya wadaadka loo waatir ibnu asqac shantaas saxaabi iyo labadan meeqo wey toddobadaa xadiid baa baabka ku timid isku macno ah jihaad waxaa ugu khayr badan ka lagu caddeeyo xaqa loona caddeeyo cidda talada haysa ummadda fasaadanaysa marka hawshaa lagu dadaalo marka haddaad wax kala qaban weydeen jihaadkii gacanta laiskugu tagay aynu keri weynay maxaa inoo yaalla kii afka kaayaan la gabin alharzu bnu sheekhu bihaynin mucjamatin maftuuxatin hayn la akhriyo kor dhuban uma ra'in saakina ra' reeban uma zayin za la akhriyo weeyo alqarz la yidhaahdo wa huwa rikaabu kawr اljamali ritiga ama neefka geela ah kabaalkiisii iyo heeryadiisa meesha lagu koro ee lagu fulay lagu istaago lugta la saaro wey ayb idaa kaana min jildin marka maqaar iyo saan laga sameeyo aw khasham ama qoryai alwaxya laga sameeyo waqiila waxaa le maye laa yakhtasu biljildin wa khashabin waa un kooraha wax lagu koroo dhan baa la yidhaahdaa idan xadiidkan waxaan ku maray afdal jihaad inuu yahay kalimatu xaqin tuqaalu liimaamin jaa'irin waxaad ku darsataa amiirkii jaa'irka markaad xaqu u sheegto hadduu ku dilo sayidu shuhadaa baa tahay nabigu hawsha suuaadkay u jirso falki aad qabatay waa afdal jihaad haddii lagu dilo oo maanaad igu jeeddahaa maanaad ilaah daalim faajiraa tahay axmed xambal baa wuxuu yidhi ragga markaan saa u fiiriyo alimaam ninka la odhan jira abulxaari suma garanaysaan ibn abi dicb shaekhulislaam aad baan u jeclahay buu idhi boqoradii ree cabaas ninkiiamreer bn cabaas ninkii samriye wey asaga iyo sufyaan athawri iyo abu jacfar baa wuxuu ku yidhi bal ka warran dulmigii reer banu miyaan dhammaynay adduunkii nabad baan ka dhignay annaga see noo aragtaan amiirow wuxuu yidhi cid kale weyda aniga iga daa may adiga ii jawaab bul sheekh adaan ku rabaa manaad ii jeedda haa adduunka waxa guri ku yaallo meeshaad aduu ka talisaa ugu dulmi badan buui afjaru khalqillaahi baa tahay walam ara daaran adulmu faashin fiiha aw adharuu fiiha min daarika buui guri ka dulmado gurigaa deganta xarunta madaxtooyada degantahay baa ugu liid suuqaba dhaamo buui wuu foorarsaday si loolaa madaxuu qaadahaya muxuu or iska tag wadaad waalan baa tahay nafta ilah baa gacanta ku haya gobannimaan loo baahan yahay gobonimaada rabaa marka inaad sayidu shuhadaai xamzatu wa rajul qaama ilaa imaamin jaa'irin fanahaahu wa amara uma qatalah aakhara marka la yimaado shuhadadoo dhan dadkii jidka ilaahay lagu dilay waxaa hogaamin doona xamse iyo nin imaam jaa'ira xaqa u sheeg kadibna uu dilay odhi maanaad amraysaa maanaad igu camiranaysaa maanaad igu jeeddaa maanaasaa ila hadlaysaa qaf sayid shuhada marka hawsha waa muhiim jiddan hawsha meelay isku raaca shareca laguma hayo afdalu jihaadin maa maca siyaadati fi shahaada oo israacda halkan keliya la sheegay meel kale kuma hayno الثالث caشر xadiidka saddex-iyo tobnaad can ibn mascuudin radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasul sl lay slam nabigu wuxuu yidhi ina أwala ma dakhala الnaqsu calى bani israa'iil ina أwala ma dakhala الnaqsu nuqsaanta diineed markii u horraysay ay gasho calaa bani israa'iil waxay ahayd ila way fiicnaayeen waagor way bad qabeen sida saxaabadoo kale dibbaal ay ka aafoobeen naqsiga diineeda ku yimid reebns waxaa ugu horreeyey annahu kaana arajulu ninku wuxuu ahaa yalqa arajula nin kaluu la kulmaaya fa yaquul wuxuu odhanaya yaa haada nin kaluu macsiyad samaynaya yaa haada kanow ka cabso wadac maa tasnac waxaad samayna faraha kala baxumaanta war beenta iskada warxanta iskada war ilaahay ka cabso buu odhanaya maxaa jira fainahu laa yaxilu laka kuma bannaano warkan aad samaynayso uma yalqaahu min aladi ninka shalay xumaanta ka reebaayay yuu berri la kulmahayaa wahuwa calaa xaali asagoo xumaanta weli waroo dhaaryahay oon sigaarkii daynin oo qaadkii weli wada oo edabdarada iyo khamradii weli jiidahaya falaa yamnachu dalika macsiyadii ninkii uu weli ku dhaga adagaya kama reebayso an yakuuna inuu noqdo ninkii shalay xumaha ka reebaya ka kale akiilahu mid wax la cunaaya faciil bimacnaa mafcuul akiilahu in wax la cuno wariskadaa hawshaana ii taallaaye ah, khamradayda iyo hawlanaa watee soo fadhiishaa cabba ku leeya haye iishu baad leedahay wa shariibahu inuu la shaacabahayo cabitaanka la cabayo wa qaciidahu inuu la fadhiyo wuu la fadhiisan wuu la minqixi wuu la shaacabi wuu la cuni waxaa la rabaa inaad muujiso xanuunsi aad ka xanuunsanayso ilahay xadgudubka loo geysanaya diinkiisa dhibsi aad dhibsanay ninkan asaga wejigaada inuu isbedelo ka fogaato ku inkirto ruuxan asaga af iyo adinba falamma facaluu dalika riwaayo kala caddaysayo waxay amri jireen khayrka xumana waa ka reebi jireen tadiiran tacdiiran iska dhafarinta iska gudbi hal rabaa inaad hawshii aad falahaan ku muujiso falamma facaluu dalika sidaa markay yeeleen darab allahu ilaahay baa ku dhufgaraacay quluuba bacdin bacd ilahay baa iska hor keenay xurub ahliya isku baabi'iyeen idinku markaad iscunteen maxaad moodaysaa inaad uun si kale isu layseen gaaladu ha sii huriso oo safaaraddii maraykan hubkaas kuu keen dhiibtay ah muqdisho ku taallay waxay doon ha afurta laakiin sababka u badan innagaa iska lahayd diintii baa laga tegey tawxiidkii baa lala dagaalamayey gabdhaha muslimaadka lagu xadgudbayey xijaabkaa la caayayey kutubtii iyo khayrkii yaa dekadaha xamaroo dhantii la dhija suura ay ku daxalaysteenoo ay baddi biyeeda ku baabi'isay nin walboo khayr wadaa ummadda loogu necbaa ninka sharka wadaa reer magaal ahaa keeni xil qabta ka bilaabay edabdarriya kibir buu ka bilaabaya daraba allahu bacda quluubi bacdi min bacd ilahay baa iska horkay cadaawad baa rabbi isu geliyey waa isku dhuftay uma qaala rabbi wuxuu yidhi lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila cala lisaani daawuuda wa ciisa bni maryama dalika bima casow wa kanuu yactaduun xalaynu soo mara aayadahan kaanuu laa yatanaahuuna can munkarin facaluun labisa ma kaanuu yafcaluun taraa kaiira minhum in badan ayaa ka mida ah nabi allow arkaysaa yatawallowna aladiina kafaruu aayaddan bay lagu cusban filayeen inay ka gacaldhiganayaan kuwii gaaloobay kuwii gaaloobay ka gacaldhiganayaan labisa maa qadamat lahum anfusuhum waxaa aad iyo aad u baa inuu liitaa naftoodu waxay u hormarisay oo muxuu yahay an sakhit allahu calayhim in rabbi u cadhooday wa fi lcadaabi hum khaaliduun cadaabkan ay ku waarayaan ilaa qowlihi tacaala faasiquun walow kaanuu yuuminuuna biاllahi wاnnabiy hadday alla iyo rasuulka rumaysan yihiin wmaa unzila ilayh wixii nabiga lagu soo dejiyo qur'aan iyo xaqa ma اtakhaduuhum awliyaa gaalada gacal kamaysan dhigteen wey way isdiidaan buu ilahay ina leeyahay iimaan iyo maxaa isdiida gaalo inaad gacal ka dhigato ood muslimiin oga heliso inaad idtiraahdo muslim baan ahay ree hebelow muslimna gaalan oga isma keenayso waxaa doonta sheeg aadma waa hawyadhe waa dirdhe waa daarooddhe waa reeawdhaday kuta waxaa doonta sheeg aabbahiba hadda kahor dilandhe haddaad doonto xoole hadda kahor iga xadeendheh sidoo hood saqiir cullow iyo umuladox baa naga dhacay waxaa doonta sheeg adu ku taallaa marba hadduu gaal yahay cidduu la dagaalma ay tahay muslim haddaad u raacdo ama u heliso ama u jixiso walow aad ku farxdo jabkooda hee gaal baad tahay almasara xaagada shaqalaanoo biyaha da kuso dhaweysana iyo biyo ashoon oo la carfiyo la uumiye oo la unsiyey ka warramo hawday reekismaayo abakuniyotoddobadii ma xusataan warka asaga alla weydiiye qolyaha absamay hawsha ayadaa almuhim walow kaanuu yuminu biاllahi wاnabiy misaarti bay ahaayeen yaxyaa qoslaaye idinkaad ahaydeen marmarinaya walow kaanuu yuminu biاllahi wاnabiy nin jaylaan la odhan jiray oo reer cabdiqaadir qarabihin baa u horreeyey hawsha ninkii bilaaba walow kaanuu ma اtakaduu walaakina ilahi wuxuu inoo sheegaya maxaa keenay inay gaala gacal ka dhigtaan ardaalnima qalbiga kaga jirto rabbi walaakina kaiira minhum ay mutamariduuna fi اlkufr haddii iimaan la'aan laga soo sheekeeyo fisqina la sheego alqaacida alqur'aaniya fisqa waa maxay waa inaad ku xadgudubto kufri besa ma aha kufri besa maaha waa inaad ku tadhaado ku kibirto wey ardaal ardaalnimada u gashaday baa tahay markaa gaalnimada baaldhowr u gashatay ardaallada kharuun moogtahay mooryaantu way isdhaamaan mooryaanta isdhaama waa nin hee ku ciroobay gaalnimada wey ninka uma qaala tacaala rasuulku wuxuu minku aayadaha daliishaday oo inooga sheekeeyey qaabkii reer banu israiil loo halaagay waxay sameeyeen oo maxay eedeen xumaanta iska reebi waayeen kalla mayu nabigu iimaankaad sheegaysa waxba kama jiraan ma dhaqmaysaan wallahi allah ku dhaartay lata'muruna bilmacruuf wanaagaad ummadda faraysaan walatanhawunna cani lmunkar xumahaad ka reebaysaan wala ta'hudanna waxaad qabanaysa dhab dhahaysa calaa yadi aalimi midka gardaran baad gacanta qabanaysa warkadaad leedihiin wlatarunahu aw tarunahu dad inaad kasiriso inaad gudab waa la sheega waad laabaysaan arigu waa alcaطfu waاhanyu shayga markaad laabto aad laabtaa la yidhahda ama loodiso shayga taagan saa u taagan markaad soo laabto yaa ariga la yidhaahdaa ninkii gaalnimada ku taagnaa ama xumaanta ku taagnaa baad soo dabaalaysaa waad soo laabaysaa liijaankaad ku qaban kabxi baad ku samaynaysaa walatacuranna waxaad ku soo laabaysaan oo ku dabaalaysaan ruuxa aalimka cala xaqi xaqa dushiisa aran soo celin iyo soo dabaali walataquranna waxaad ku gaabinaysaan ood ku xidhxidhaysaan ku xabisaysaan cala alxaqi qasan xidhid yani daalimkii loo kala hadhi maayo la qaban xaqaa lagu soo dabaali guriga xaqaa lagu soo celin inuu baxa loo ogolaan maayo bannaanka dulmiga gaalnimada iyo baktiga gacanta la galo saa haddaydan yeelin aw layadribana allaahu ama rabbi wuxuu ku dhufanayaa biquluubi bacdikum calaa bacdin barhkin quluubtiisuu kuwa kale ku dhufanaya yani ilah iska ken horkeeni waad iskhilaaaysaan waad isnacaysaan cadaawad baa idin dhex mari waad isbaabi'inaysaan wy markaad isbaabi'isaanna ma laydiin naxariisan maya uma layalcankum kamaa lacanahum kadib ilahay naxariistu idinka fogayn sidii yahuud naxariista looga fogey banu israiil looga fogay rawaahu abu daud baa xadiidka wtirmid qaal xadiiu xasan xadii xasan yii wadaadka muxaqiq hoosta wuxuu leeyahay calى ana sanad اxadiiثi munqaطic wuxuu tilmaamaya xadidku inuu cilo leeyahay oo usan saxiix wahada baailun faasidun uu ku taqliidiyey albani iyo shucayb iyo muqbil iyo wadaadaha mutaahiriinta fanniga ku fiicina buu ku taqliidinayaa maxaa yeelay cinda almuxadiثiin xadiidku waa min ariiqi waa min riwaayati abi ubayd abi cubayda can abi abdullah mascuud ahlulxadii waxay isku waafaqeen abu cubayda aabbihii waxba kamuusan maqal oo sanadku waa munqaic ilaa ana xadiia abi cubaydata can abihi saxiix cinda almuxadisiin nimankan waxay iska wataan qaacida xisaabiya oo culculator faniga xadiiku maaha ariiqa handasiya xisaabiya ma aha waa masalo u khudwacaysa mumaarasa mumaarasa awiila iyo nin walba xadiidkiisa in la baaray istiqrاء ninka la yidhaahdo yacquub bnu shaybat saduusi wuxuu leeyahay inama اstajaaza asxaabuna asxaab اlxadiid buu ka hadlaya inama اstajaaza asxaabuna asxab اlxadid waxay u bannaysteen an yudkhuluu xadiiثa abi cubaydata can abihi fi اlmusnadi ay fi اlxadiiثi اlmutasili bay geliyeen buuhi limacrifati abi cubaydata xadiiثa abiihi wa صixatiha wa أnnahu lam yaأti fiiha bxadiiثi munkarin u fiirsa istiqraal asxaab اlxadiiث xadiiثu abi cubayda can ibni mascuudna aabbihiha xadiidka mutasilkay ku tariyaan asagoo og yihi inuusan weligii ka maqal aabbihi wa xadiiثa limaada way dabagaleen xadiiثa abi cubayda waxay ogaadeen xadiista aabbihii wuxuu ka qaataa wiilashii la dhasha waalihii ka weynaa iyo ardaddii khaaska ee cabdulahi mascuudi kacalqama wa kibaari asxaabihi buu ka qaataa waxay kaloo ogaadeen kullu xadiiin yarwiihi abu cubayda can abi fahuwa saxiixun liannahu lam yaati bixadiiin munkarin calimudiin wuxuu yidhi adii uu leeyahay abu cubayda can abi hada xadiiu munqaic wa huwa saxiixun xadiiu munqaicun waa maxay maxayt lisnaad min xayu sama cafwan xagga xadiidka sunaashihiisana waa saxiix nasaa-i baa ku odhanaya xadiidku waa muqaطic fi sunanihi ila anahu xadiiu jayid waa riwaayaadka abi cubayd can abi tirmidi sidoo kale intuu ku dhawaama muqaطic waa xadiiun xasanu saxiix buu ku leeyahay waxay og yihiin hadii qaacida og yihiin ibnu rajab oo nin khayr badana marka baabkan la maraya asagu wuxuu yidhi hadalkiisa idin ku dul akhrinaya saad u fahantaan wuxuu yidhi xaadiiuhu lam yasmac min abiihi ila ana axaadiiثahu can abiihi صaxiixaة talaqaaha can ahli beytihi الثiqaat الcaarifiina bxadiiثi abiihi qaalahu bnu اlmadini وغayruhu madini iyo hayrkii yacqub asxaab اlxadiiث baa loo tiiriyeyba meel kale wuxuu leeyahay lm ysmc min abiihi lakina riwaayaatahu aw riwaayaatihi can abihi صaxiixaة meel kale wuxuu leey lakina riwaayaatahu canhu can abihi akhadaha can ahli beytihi fahiya صaxiixaة cindahum yujeeda cinda ahli اxadiiث marka warkaanu mahri ii sheegay aad baan oga xanaaqay marka waxaa qolyaha fanniga ceelka ku fiican baan moodayay marka markaa la soo istaagay marka waa dhiigu igu kicelaya ninkaan hawsha iska ogaada tirmidi intan uma sheegaysa tirmidi og yahay inuu yahay ana aba cubayda lam yasmac min abi asagaaba sheegay abu daud baa sheegay wayaxtaju bixadiiihi nasaa'i baa sheegay wayaxtaju bixadiiihi cali lmadini baa sheegay wayaxtaju bixadiiihi yacquub inuu shaba sadus waa u tiiriyey ahl xadii ibnu rajabna waa u tiiriy ciilkiisa ka fiiriya ciil ibnu rajab saxfada waxaad ka fiirisaan saxada fatxulbaariga mujaladka toddobaad mujaladka sideedaad saddex boqol iyo konton ka toddobaad haddana boqol toddobaatan afar ka fiiriya riwaayadkan idin soo sheegay idan xadiidku waa sugan yahay waa saxiix arna lama gelin karo hada lafd abi daud bui heekhu lafdiga aan soo sheego hore abu daud lafdigiisi weeye wa lafdu tirmidiy irmidsobaabka ma dhamayn karo xadiis baa iga hadhay walafdu tirmidi qaala qaala rasul sal lay slam lama waqacat banuu israa'iil reer banu israiil markay ku dhaceen yaana ka tegin abu jacfar aطaxaawi isagoon fannigan ku ficinan tacliilka dariiqada wuxuu maray muxadisiinta wuxuu yidhi lam yasc min abi laakina xadiiuhu can abihi naxtaju bihi buui muxuu jeedaa culima biاlistiqraa inuu xadiidku saxiix yahay marka wuu ku habsaday niman shaaficiyu ku duulahayey marka wuu ku habsaday hawsha ayadaa lama waqacat banuu israa'iil markay reer banu israil ku dhaceen fi lmacaasi dunuubtu markay ku dhaceen nahathum culamaa'um culammadoodii baa ka reeba or ka daaya waree yidhi marka hore falam yantahuu kamaysana caamadii macsidii maysan daynin maxaa cumad laga rabay inay gooyaan inay ka dhiidhiyaan inay ka fogaadaan fajaalasuhum waa la fadhiisteen culamadiiba caamadii la fadhiistay ahlulmacsiyada la fadhiistay fii majaalisihim fadhiyadoodii bay la fadhiisteen wawaakiluhum waxbay la cuneen wa shaarabuhum way la cabeenoo way la minqixeen fadaraba allahu quluuba bacdihim bibacdin ilaahay baa isku diray weeye col iyo wan iyo waraabaa layskaga dhigay cumar cabdilcaiis baa maalin ramadaan waxaa loo keenay hay-atulxisba waxay soo qabatay niman khamro shubtay iyo wadaad u sheekeynaya gabayo u tirinhaya u sheekaynaya markaas way nimankan baa khamrada cabahaya ninkanna wuu u sheekaynayo wakhtigu isku dhaafinaya wuxuui intooduba hala karbaasho wuxuu yaa anuu ma cabbin buuhi aduu adan cabbi laakiin waad la fidhiday buu wuxuu ku dul akhriya ayaddii suuratu nisaa innakum idan miluhum in allaha jaamicu almunaafiqiina walkaafiriina fi jahannama jamiica isku mid baa tihiin buui maalig baa sidaa fatwooday maalig baa fatwooday hishaam bin curwataa fatwooday cabdullahi bni caamir baa iska ilaali haddaad macsiyadii ninkii aad ka dhiidhiibi weydaba waad la qabtaa walacanahum ilaahay baa naxariista ka fogay cala lisaani daawuud fi zabuur wa ciisa ay fi اtawraati wاlinjiil dalika arrinkaa wuxuu ku dhacay bisababi cisyaanihim wa kaanuu yactaduun inay ilaahay ku xadgudbeenoo diinkiisa caasiyeen xagganna ay antaraareen oo dhaafeen xuduuddii ilaahay bay ku muteen fajalasa rasuul wa kaana mutakaan nabigu markuu intaa hore sheega wuu dangiigayba nabigu wuu janjeersay ama wuu jaqilaystay uba soo fadhiistay suu hawsha u cusleeyey nabigu oo u dareensiiyey muslimiinta maqlaya meeshay shareecadu ka joogto xukumkan asaga fa qaala wuxuu yidhi fajalasa rasul lahi baa soo fadhiistay wa kaana qabla dalika muttakia nabigu waa dangiigay wey faqaala laa waladii nafsii biyadihi badbaadi maysaan muslimiin dhabana noqon maysa xataa taqiruuhum ilaa aad ku soo dabaashaan cala alxaqi xaqa dushiisa aran dabaalid aad ku soo celisaan xaqa idan qowluhu i nabigu taطiruuhum ay tacطifuuhum aad soo laabtaan wey soo dabaashaan walataqsurunnahu waxaa wey ay lataxbisannahu aad lataxbisunnahu cafwan aad xaqa ku soo celisaan ama aad ku xabaastaan alraabic muhiimaddu marka in xumaha layska reebo wanaaggan laysfara hawshu way dhaafilaadahay الرaaبع caشر xadiidka afariyo tobnaad can abi bakr الصديq radي الlahu tacaalى can qaala saxaabigu wuxuu uhi yaa ayuha الnaas dadow inakum lataqra'uuna hadi الآية aayaddan baad akhrinaysaan macna khaldanna waad ka fahmaysaan buu saxaabiga ku yidhi waana aclamu الصaxaabati cala اطlaaq waa yeelkii muslimiinta weeye waa faqihi ummadda inakum lataqra'uuna hadi aayaddan baad akhrinaysaan macno khaldanna waad ka fahanteen aayaddu maxay tahay yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum kuwa alliga rasuulba rumeeyow naftiinna ka adkaada laa yadurukum idin dhibi mahayo haddaad naftiinna ka adkaataan man dalla ruuxii dhumay idahtadi idinku haddaad hagaagtaan waxaad u qaateen marka waxay dooneen hadday qasta adugu holkuu talla ma aha xadiis baa soo diidee reer banu israail baa eeday qur-aankaa bay sheegahaye kaanuu laa yatanaahuuna can munkarin facaluu xaggeed keenaysaa ma qur-aankaad ka hor keenaysaa adugu macnaha khaldan markaa aayadda ka fahmayso axaadiis ayaad kalaad ka boodaysaa wuxuuna saxaabigu intaaba iska badaa wa inii samictu rasul sl slm rasuulka ilah waxaan ka maql yaquulu asagoo leh ina dadku idaa ra'aw aalima gardarraalow hadday arkaan iyo xadgudub nin la yimid aalimun linafsihi aw aalimun lighayrihi kulli way ku soo gelaysa aaalim intuba waa ku jiraan falam ya'huduu aysan qabanin calaa yaday gacmaa aysan qabanin oo isdulmiga aysan ka aw shaka waxaa dhow an yacumahum ullahu rabbi inuu ku ekeeyo oo uu ku simo ayagoo dhanba biciqaabin minhu ciqaab xaggiisa ka timid xadiidka horead soo marteen yay ku jirta hadde soo maa xadiidkii xudayfa eed soo marteen rawaahu abu daawud wاtirmidi wالnasa'i biasaniida saxix wallah subxana wa tacala aclam